tacaala shaydaan inuu caro gelinayo shaki ma leh nebiguna alayhi salaatu wasalaam kaana yashuusu faahu hadduu soo kaco waxa ugu horey uu qaban jiray waxayd inuu caday afka marmariyo hadduu salaad gelaya inuu caday mariyo hadduu gurigiisa tago inuu caday afka mariyo iyo wixii la mid ah saxaabada ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin khaalid bnu zaydin aljuhani baa ka mid ahaa zayd bnu khaalidin aljuhani baa ka mid ahaa waxa uu warinaya xadiidkan isaga ah waa fi saxiixeyn weeye xadiidka imam bukhaari fadileyna way axaadiidka kale ka fadilay wuxuu ahaa kana yadacu siwaaka mawdica alqalami min udni اlkaatib sidaasaa la ohanayay halkaasuu gelin jiray min udni اlkaatib meesha uu geliyo marka waa shay sidaas ah weeyaanu nebigu alayh الsalatu slaam aad ugu dheeraa axaadiista ku soo aroortayna waa mutawaatir walidalika min hadyi salafi hadihi اlumma imaamu malik iyo keyrkiisaba waxaa ka soo arooray inay caday intay qaataan o ay afkay cadayaan oo ay barafuun marsadaan oo ay tintooda shanlaystaan markay kutub alcilmi gelayaan maxaa yeele waxaa la gelaya wax sahlan maaha waa shareecadii islaamka weeyaan waa qaala allah wa qaala rasuul weeyaan in taayub lala yimaado laisu udgiyo waa wax meesha ku jira weeyaan taasina kutuba ahlilcilmi bay mabsuud ku tahay oo khaasatan aadaabta qofka caalimka iyo mutacalimka marka laga waramayo halkaasaa lagu sheegaa marka hadday qofka ka simbirraaxatay arrintaa uusan ogeyn nusuus badan baa ku soo arooray laakiin waxaa isweydiin dhanka kale iyadoo intaasoo nusuus ay ku soo aroortay maanta keennay caday watotolow haddaan isweydiinno imise caday qof baa caday jaabka ugu jiraa haye odayga rashiid aha ma la soo baxay <laughs> haye ayib cadayga waa sunno weeyaan laga tegey marka axaadiista ka warramaysana wax yar maaha ilaa culimada ay kutubka alifeen kutub laga alifa axaadiistiisuna waa mutawaatir can الnabiyi salى اllahu alيyh ali wasalam marka qofka inuu waxyaabo kalena jeebkii ku urursado wixii hagaagsanaana uusan qaadanin waxay ka mid tahay sunooyinka laga tegay ee matruukaadka ah yay ka mid tahay qofka inuu sigaar jeebka gashtana waa reemagaalnimo inuu cadaygii ka tagana inuu cadaygii qaatana waa reebaadiyanimo weeyaan yani waxay ku tusinaysaa meesha aynu ka taagannahay diinteenna taasay ku tusinaysaa dhib male reemagaalnimaday ka mid tahay in cadayga jeebka ugu bahalkii sigaarkii jeebka ugu jiro laakiin in cadayga uu jeebka ugu jiro waxay ka mid tahay xoogaa takhalluf ah oo wax aada u foolxun weeyaan ayib waxaynu maraynay markaa haddaynu kitaabkeenni usoo laabanno qeybtii sideed iyo labaatanaad ee akhtaada ahayd waxay tahay qiraa'atu suurati اlikhlaasi qabla iqaamati الsalaa inta aanan salaada la aqimin ka hor in suuraة اlikhlaas la akriyo qul huwa allahu axad si jamaaca weliba bidcada noocan oo kale ana waxay aad uga jirtaa bilaad sham dhulka la yihaahdo qofkii tegey baa garanaya qaala sheekh اlqaasimiyi wuxuu yihi imaam jamaal diin alqasimi weye raxmat اllahi tacala caleyh qiraa'atu suurati اlikhlaasi suurat اlikhlaas oo la akhriyaa halaathan saddex mar oo lagu celceliyo macnaha qabla iqaamati salaati salaadda intii aan la gelin ka hor iclaanan iyadoo dadka lasii ogeysiinayo biannahu satuqaamu الsalaa in salaada la aqimi doono bidcatun weeyaan laa asla laha walaa xaajata lahaa dan looga leeyahayna ma leh dan laga leeyahay arrinta iyada aana ma jirto inaba ha yaraatee marka wayalxaqu bihadihi اlbidcati bidcada iyada waxaa haleelaya oo kale qowluhum ay dhahaan bacdaha marka la aqimo dabadeed ilى sharafi اlmursaliina alfaatixa shan bay iyadana caan ka tahay aw ilى arwaaxi اlmuslimiin aw ilى man naxnu bxadratihi id kana fi اlmasjidi qabru aw mizaar goormay saas dhahayaan in ilaa man naxnu bxadratihi waxay dhahayaan haddii qabrigu uu leeyahay haddii masaajidku qabri leeyahay ama meel la ziyaartaba ay tahay meeshay tageen walciyaadu biاllah tacaala salaatu naafilati ida uqimat الsalaa khaladka kale dhaca wuxuu yahay in salaad sunaa la isaga kacaba ama lagu jiro ida uqimat الsalaatu haddii salaaddii waajibkeed la aqimay khaasatan labada ragcadood ee sunada ee ka horeeya salaada subax qofkii inuu salaadii sunada ahayd iska galo iyadoo imaamkiina uu u taagan yahay salaaddii waajibka ahayd way dhacdaa ama iska isagoo ku jiraba haddii la aqimo inuu iska sii wataba oo markaas y halkaa ay looga tago salaadiisiiba ama ragcad ka midaba ay kaga tagtaba qaala can malik bni buxaynata waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhu ra'a rajula wuxuu arkay ana rasul lahi sal la alay slam ra'a rajula nin buu arkay waqad uqiimat isalaatu iyadoo salaada la aqimay yusalii ragcatayni laba ragcadood tukanaya salaadiina waa la aqimay isna laba ragcadood buu tukanaya xagga dambe falama insarafa rasuulu lahi sala اllah alay wasalam markuu nebiga alle ka baxay laatha bihi اnnaas wa qaala lahu rasuulu lahi sal slam asubxu arbacan war ma salaaddii subax baa afar ah asubxu arbacan ninkii baa lagu dhaga hadlaya igu yeero lafdi kala oranayay igu yeero ninkii isaga ahaa waa lasoo qabtoo nebigaa loo keenay markaasuu wuxuu weydiiyey oo ku yidhi war salaada subax ma afar baa oo macnuhu waa maxay labadii aad tukanaysay labada aan tukanayno ood nala tukan doontid ma afar baa salaada subax maya lafdi kale nabiga alayh isalaatu wasalaam wuxuu oranayey idaa uqiimat الsalaatu falaa salaata ila alatii uqiimat haddii salaad la aqimo taa la aqimay maaha tu kale lama tukan karo lafdi kale isna wuxuu ohanayay ida uqiimat الsalaa falaa salaata ila اlmaktuuba meeshaasay ku caddahay marka salaada la aqime ee maktuubada ee waajibka mooye wax kaloo la geli karo ma leh waa in laga baxo waxa kaleo dhan atanafulu dadka qaarkii waxay sameeyaan inay sunaystaan bacda طuluuci اlfajri salaada fajr hadday caddaatay oogii caddaaday bisalaatin bay sunaysanayaan laa sababa laha wax sababay leedahayna aynan jirin siwaa marka laga reebo ragcatay subxi macnuhu waa maxay hadduu oogi caddaado waxaan labada ragcadood ee sunada ee salaada fajar ahayn oo la tukan karaa ma leh hadday sabab keentay waa goonideeda waa weyse qaadatay weysada intay kaa burtay labadii ragcadood waxaad eh, tukanaysaa taxiyat lmasjid iyo wixii la mida ah, taasi sabab bay leedahay laakiin masaajidkii baan jooga ama gurigaygaan joogaa waa iska sunaystay labadii ragcadood ee sunada ahaa haddii aan dhammaystayna sunno kale aan isaga kacayaa salaaddii subax horteed wax asal leh maaha iyadana wa can xafsata radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi salى allahu alayh wali wasalama yusali ida طalaca alfajr nebigu wuxuu aha salawatu اllah wasalaamu aleyh hadday salaada subax caddaato laa yusalii midaanan tukanin ilaa ragcatayni khafiifatayni yani ida طalaca alfajr salaada fajr hadday dha waageedii waagii uu dilaacaba oogii dilaaco waagii baryo midaanan tukanin ilaa labada ragcadood sunada mooye qaala nawawiyu fiir hadda meeshan wuxuu ka fahmay imaamu nawowi raximah اllah wuxuu yihi qad ystadilu bihi xadiidka isaga ah waxaa deliishanaya man yaquulu qofka dhahaya tukrahu salaatu salaadu waa la nacay min طuluuci اlfajri mar hadduu oogi cadaadayba ilaa sunata subxi mooye iyo wamaa lahu sababu wixii sabab leh gurigaaga kusoo tukatay masaajidka timi ragcatay taxiyat اlmasjid waa laga rabaa maxaa yeele sabab bay leedahay ama masaajidkaabaad joogtayba waad soo weyseysatay waad soo gashay labadii ragcadood baa lagaa rabaa ee ahayd weysadii iyo wixii la halmaala waliasxaabina fi lmas'alati halaaثata awjuh asxaabteenna wuxuu oola jeedaa madhab shaaficiyada fi hadihi اlmasأala marka la waramayo halaaثata awjuh bay ku kala tageen ixdaaha midda ugu horeysa hada warkan aanu soo sheegnay weye wanaqalahu اlqaadi ciyaad waa soo raray can maliki wاljamhuur buu ka soo naqliyey marka warkaa isaga waa warka imaamu malikna uu ku tegey jamhuurtuna ay qabaan imaamu shaaficina ixdaa riwaayateynkiisa sidaasay tilmaamaysaa wy mana ama madhab shaafici qeyb ka mid a qabtaba waxyaabaha kale en banaanayn waxaa ka mid a aklu aلthawmi wاlbasli wma yu'di اlmuslimiina qabla xuduuri liljamacati qofka inuu soo cuno basal iyo toon iyo wixii la mid ah intuunan jamaacadiiba imaninba wa can ibni cumar waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhuma ana nabiya salى اllah alيه waslama qaala fi gazati khaybar gazwati khaybar nabiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi man akla min hadihi الshajarati war geedkan qofka soo cuna yacni athawm buu nabiga oola jeedaa falaa yaqrabana masjidana yuusan masaajidkeena naga soo gelin ma soo cuntay haa afkaaga soo bedel soo gal masjidka oo inayn masaajidkaan naga soo gelin وعن jابر بن cبد الله wxaa laga warinaya رضي الله تaعالى عنهma أن النبي sلى الله عليه وسلم قاala wuxuu yihi maن أkla ثوما qofka cuna toon أو baصلا cuna فlycتaزilna hanaga fogaado أو qاala wuxuu yihi فlycتaزil masaaجidana masaaجidadeena haka fogaado وlyqcud fيi beytihi gurigiisa ha fadhiyo yuna noo imanin macnuhuna ma aha in lagu ruqsiyo guriga fadhigiise waxa lagu amraya waxay tahay inaadan cunin waktiga salaada lamana diidano cunitaankeeda baryahan waxaa la yidhi dawaa ku jirto bahasha waa la isku daldalaa toonta hayd laguma diidana cun haddaad doonta laakiin afkaagoo doorsoon ha imanin masaajidkii afkaagoo doorsoon oo ay ka uraysa ha imanin masaajidka wa fii riwaayatin waxaa kusoo arooray man akala min hadihi shajarati lmuntina geedkan uraya qofka soo cuna falaa yaqrabana masjidana masaajidkeenna yuusan naga imanin faina almalaa'ikata sababta loo diiday waata faina almalaa'ikata malaa'igtu tata'adaa way dhibsanaysaa mima yata'adaa minhu linsaanu mima tata'adaa ma ah mima yata'adaa minhu linsaan ins waxa bini aadamku dhibsanaya malaa'igtuna waa dhibsanaysaa toontiiyo basashi keliya ma ahe wax allaale wixii la macno o dhan baa soo gelaya wax allaaliya wixii la macnaa oo dhan baa soo gelaya qofkii sigaarka soo cabay uu ka soo urayo yuusan masaajidka naga soo gelin isagaaba ka xunba qaar ba hergabuu kugu dhacaya markay kuso ag istaagaan wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam man akala min hadihi الshajarati geedkan qofka soo cuna falaa yaqrabana masjidana masaajidkeenna yuuna naga soo gelin walaa yudi yu'dina yuusan nagu dhibin biriixi thawmi thawmtii iyo toontii uu soo cunay urkeeda yuusan nagu dhibin annaga hanagala baxo weeyaan fii hadihi alaxaadiidi buu sheekhu yihi aad bay u tiro badan yihiine axaadiistan oo tan ah waxaa laga qaadanayaa karaahiyatu inay la nacay akla thawmi walbasal goorma cinda xuduuri اlmasjid haddaad masaajidba imanayso lanna dalika maxaa yeelay lianna alislaama islaamku diinun weeyaan yuraaci shucuura alaakhariin daa'iman waxaa la ilaaliyaa dareenka dadka kale adiga dareenkaaga waa gooni haddii bahalkan adigu kuu macaan yahay ama xaraarad ay ku hayso sigaarka aad ku xaraarad goynaysid hawl adiga kuu taalla wey laakiin waxaa la ilaalinaya waa shucuurka dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta shucuurkooda iyo dareenkoodaa la ilaalinayaa wayaxuhu calى اdawqi الsaliimi islaamku daa'iman wuxuu ku dhiiri geliyaa dawqa saliimka ah dadka dabeecadda wanaagsan wاlkhuluq اlxasani akhlaaqda wanaagsan wayalxaqu bithawmi thomta iyo basasha waxaa soo helaya soo gaaraya macnihii oo la mid ah alkuraadkii baa soo gelaya kulu maa lahu raa'ixaة kariha buu sheekhu yihi wax allaalo wixii raa'ixa kariha oo loo dhan oo min alma'kuulaati wagayriha wixii la cunayay wixii la cabayey wax walba keyrkeeda ah wma daamat cilaة اlmanci min salaati اljamacati alraa'ixaة اlkariha wmaa daamad intay tahayba cilaة اlmanci cilada la isugu diiday min salaati اljamacati alraa'ixaةi اlkariha kama jaءa fi bacضi اlaxaadiiث wata'ada almalaaikatu wata'ada almalaa'ika malaa'igtu waxay dhibsanaysaa wayu'diiha dhibaya mima yu'dii banu aadam maxay tahay sababta waxa bini aadamku dhibsanaya malaa'igtana waa dhibsanaysaa kama fi riwaayaة اأkrى faina الdukhaana yalxaqu buu sheekhu yihi sigaarkiina waa labaab faina albasla wاthawma bal huwa ashad minhu isagaaba ka daranba sigaarkii isagaaba ka xun oo ka daran toontiiyo basashii wa minhu yaclamu halkaasaan waxaan ku ogaanaynaa ayضا khaطأa dalika اlfariiq qoladan iyada a gefka ay galeen aladiina yactanuuna binadaafati malaabisihim wa abdaanihim aad ugu dadaala in ay nadiifiyaan jirkoodii iyo dharkoodiiba walaa siyama asxaabu lmihan dadka xafiisyada ka shaqeeyu sheekhu sheegaya kumaba sii jiraanba dadka meelaha intay fadhiistaan tayga intay cirtaan iyo wixii lamid iyo min malaabisihim laakiin rawaa'ixa kariha mhm. wa ya'tuuna biha ila lmasjid mhm. ama qolooyinkan kale ee iyagu sigaarka intay cabaan kuwaas kuwan kalena asxaabu waxaa loola jeeda waxa weeyaan asxaabu gacanta wixii laga qabanayay dadkii shaqaalaha ah maantao dhan buu shaqaynayaa dharkii iyo wasakhdii iyo wuxuu ka shaqeeyey waa meeshii dhismaha ahayd laakiin waxa uu la imanayaa masaajidkii isagoo aada la yaabaysaba isagoo aada yaabayso oo wasakda ku taalla iyo rinjiga ku yaalla iyo dharka uu qaba siday yihiin aada la yaabayso waxaa wanaagsan inuu dhar kalena gooni u haysto markay salaada timaado iska bixiyo oo kuwa nadiifta a ah xirto ilaahayna uu ku qaabilo dhar nadiifa ah. inan waxa la qaabilaya waa ilahi subxaana wa tacaala marka sheekhu wuxuu yihi iyagoo rawaaixdoodii iyo urkoodii ay tahay wax aad loo dhibsanayo ayay waya'tuuna biha ila lmasjidi masaajidka imanayaan wakada dalika الصinfu waxaa la mida nooca sidaas oo kale aladii tanbaciثu min jawrabihi jawrabayhi rawaaixu اlkarihati qolooyinka ay sigisyahoodu aadka u urayaan iyaguna waa la mid buu yihi wayudayiqu biha man yusalii bijanbihi aw khalfihi isla markaana dhib u geysanaya qofka dhinaciisa ama gadaashiisa ah intaa keliya ma ahe meel allaale meeshuu kusoo istaagay qofkii ku sujuud o dhan wey inaad aragteen in kala garan maayo falyutanabah haaulaai markaa si kuwa ayaga ha baraarugeen waliyataquu llaha raba asamaawaati waalardi ilaahay ha ka cabsadeen rabbigii samaawaadka iyo dhulkaba abuurayba an khaladka kale wuxuu yahay an yuxditث اlmusali fi اlmasjid ay yakruj الriixa اlkariha fi dalik in xadad ka yimaado qofkii musaliga masaajidka joogay masaajid gudihiisii inay neefi kaga timaadaba wixii isaga soo dhaafay awooddiisa aanan ahayn ilahay u qabsan maayo subxana wa tacaala laakiin inuu ula kac iyo qasdi ugu sameyo masaajidka gudihiisi macnaha waa maxay inuu banaanka ola baxo masaajidka kala fogaado dadka muslimiinta kala fogaado maxay tahay sababtu marka waa kan marka wa fii dalika maxaa yeele hadduu meeshaasi qofkii neef kaga timaado iidaaun lilaakhariina wey iyaduna dadkii kalu dhibaya calooshaa lagaa hayaa neef baa kaa timid dadkii kalaad dhibaysaa wa ifsaadu lijawi lmasjid masaajidka jawigiisiina waa fasaadinaysaa ay sheegaan soomaalida <laughs> ya afartan <laughs> ala ayati xaal qisooyinku waa badan yihiin <laughs> ha cajaa-ib wey cala ayati xaal waa hawluhu waa badan yihiin sheekadu waa badan tahay baabkaa kusoo aroortay wqad akhbaranaa salى اllahu alayh waalih waslm nabiga alla wuxuu noo sheegay ana almalaa'ikata malaa'igtu tusalli calى shaksi intaad masaajidka joogtid ana almalaa'ikata tusalli calى shaksi qofka way ku salinaysaa oy u ducaynaysaa aladii yaأti lmasjida masaajidka u imanaya lisalaat salaad u imanayey malaa'igtu way u ducaynaysaa oo ilaahay bay u baryaysaa qofkii masaajidka yimid oo fataqulu waxay leedahay allaahuma salli calayhi ilaahw u dembi dhaaf weeya macnaheedu salli bimacnaa waxa weeyaan dembi dhaaf weeyaan allaahuma salli calayhi ilaahw u dembi dhaaf allaahuma arxamhu ilaahw u naxariiso laakiin warkaasay ku celcelinaysaa malaa'igtu maa lam yu'di buu yihi nabigu calayh salaatu wasalaam fiihi intuusan masaajidka dhib u kula imanin qofkii maa lam yuxdid fiihi lafdigan kale ba kusii caddahay xadiidka taam yeelaye maa lam yuxdit fiihi intuunan xadad la imanin macnaha waa maxay xadadu lasqarkii baa loola jeedaa haddii warkaasi qofku ka dhaco malaa'igtu ducadii waa ka goosanaysaa iyadana dhanka kalena malaa'igtu way dhibsanaysaa waxa bini aadamku dhibsado urkaa qarmuun malaa'igtuna waa dhibsanaysaa wax jecel ma leh wa min awhaami alcawaami wa khuraafaatihim waictiqaadihim ida kharaja min alinsaani ruuxun fi lmasjid wa min awhaami alcawaam cawaamta awhamteedii waxaa ka mid ah waxyaabay iska wahmiyeen dadka caamada ah iyo wa khuraafaatihim khuraafaadkoodaba wa khuraafaati ictiqaadihim waxay rumaysan yihiin khuraafaadka khuraafaad maxaa la dhaha sideedaba xadiid baa jira soo arooroo lo dhawa xadiidu khuraafa oo baab kale weeyaan isaguna hmm. marka waxyaabaha ay dadku rumaysan yihiin waxaan sal lahayn o dhan baa marka kadib loo yaqaanaa khuraafa lakin asalku halkaasu kasoo jeedaa xadiiu khurafa kasoo jeedaa ida kharaja min alinsaani riixun hadday qofka neefi kaga timaado masaajidkii ana almalaka yatalaqaahu bifamihi wayukhriju bihi ilaa khaarij almasjid kuwana sagaalkeennii fooxyo afartankii awr ee la sheegayaba ka darayba waxay yaraahdeen urkaa soo baxay iyo neeftaa soo baxday malag baa intuu afka u dhigta qaada banaanka ku tuuray yihaahdeen <laughs> faida tafawaha bihi maata almelik markuu banaanka marka hore afku ku qaadaa afka hadduu ku qaadana banaanku geeyaa markuu banaanka geeyana isagaaba dhintaba wa khaطأuhu waadixun arrintaa gefkeedu way caddahay faina mila dalika laa yaclamu min ila min qibali صaaxibi اlwaxyi salى اllah alay wasalam arrintaa in la ogaado ya ogaan kara saaxibu lwaxyi un baa ogaan kara salى اllahu alayh ali wasalam way adigu malagan mindhahaagaad saartay inuu afka udhiganayo dhimashadiisase ayaa kuu waramay iyo wixii la mida ah. saaxibulwaxyi nebi loo waxyoonaya unba inoo sheegi kara sala allahu alay wasalam marka arrintaana lama hayo walam yarid canhu maynan ka soo aroorin xaggiisana fii dalika aslun yuctamadu calayhi asal la cuskadaa kama soo aroorin nebiga xaggiisa wa inahu khilaafu lmashaahid waxaynu arkayna khilaafkeeda weeyaan fainaa najidu anagu waxaanu helaynaa ariixa yantashiru fi daakhili masjid hadduu malaga afka u dhigtay maxay tahay waxaana dhex maraya urka badan leh wystamiru اlhawaau hawadiina way soconaysaa kaintishaarihi istimraarihi kharij اlmasjid hawadii waliba intay baxday banaankana gaaraysaa meel walba gaaraysaa hadba siday tahayba wاlfiqhu fi dalika ma qadamnaa min karaahiyati lataأdi اlmalaaئikaةi bihi laakiin sidoo fiqhigu yahay waxay tahay waxa inoo soo hormaray oo ah inay malaa'igtu dhibsanayso urkaas bini aadamku dhibsanayo wuxuu ahaadaba urko ama ha noqday qofka bini aadamka inuu basal soo cunay inuu toon soo cunay wax kale inuu soo cunay inuu sigaar soo cabay in sigisyihiisu ay urayaan iyo wixii lamida waxaasoo dhan waa isku wada mid inay neefi ka timid waxoo dhan waa isku wada mid weeyaan malaa'igtu way dhibsanaysaa akhطaؤuhum min iqaamati الصalaati xatى takbiiraة اlإxraam khaladyada lala yimaado salaada marka la aqimo ilaa laga xiranayo waa maxay akhطاء muqiimi الصalaati wa mustamiciiha khaladka ay la yimaadaan dadka salaada aqimaya iyo kuwa dhegeysanaya awala waxa weeyaan ictiqaad anahu laa yujzi اlqaamata ila min almuadin inay moodaan marka hore oy rumaysan yihiin anahu laa tujzi اliqaama iqaamaduba inaysan kacaynin o sax ay noqonaynin ila min almuadin muadinkii adime awanba maanta dhan lagu haynaya ma ahe qof kastaa aqimi kara macnihi wayactamid اlqaa'iluuna bihada kuwa sidaa lehna waxay cuskanayaan calى xadiiثi ضaciifi lam yasix can الnabiyi salى اllah alay slam xadiid daciif oo aan nebigaba sax ka noqonin alaa wa huwa xadiidkuna waxa weeyaan wowba halkaa ka maqan alaa huwa baa idin qoran soo ma wa huwa weeyaan annaga huwa keliya noo qoran lakin asalku wa huwa weeyaan man adana fahuwa yuqiim xadiid oranayay ina akha sudaiya adn faman adana fahuwa yuqiim xadiid oranaya weeyaan ziyaad bn xariثin sudai nin la oran jiray baa adimay bay yihaahdeen hadduu addimay dabadeedna bilaal baa wuxuu damcay inuu aqimo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa markaa wuxuu yidhi baa la yidhi ina akha sudaa'iyi adan faman adana fahuwa yuqiim ninkaasaa addimay qofka addimana isaga aqimaya qofka lama aqimaya bilaalow joog meel xadiidku wax ka jira maleh wax ka jira male daciif weeyaan walaysa lilmuadini ta kale ee meesha taallaa waxay tahay khaladka kale walaysa lilmuadini muadinku ma aha sideedaba an yuqiima aلsalaa salaada inuu aqimo bigayri idni اlimaami imaamka idinkii la-aanti waxaa la yidhaahdaa aadaankana waxaa iskale amarkiisa muadinka haddii waktigii la gaarayba ciduu ka amar qaadanaya mal amar isagaa isugu filan haddii aqimis la gaarana imaamkaa iskale imaamkaa le taayada marka imaamkii waa inuu amraa ou yidhaahda noo adin haddii amar la siiyo muطlaq ahna waa ku baxaysaa wagayru اlmuadinna waa la mid qofkaanan muadinka ahaynna in amar la siiya waa la mid wey imaamka amarka siinaya ama qofka markaa meeshiisii joogaa siinaya awlaa bidalik facalى اlmusaliina marka dadka musaliinta waxaa laga rabaa muraacaata dalik inay arrintaa ilaaliyaan wa calayhim waxay tahay an yacrifuu hada اlxaqa lilimaam imaamka xaqiisa inay aqoonsadaan falaa yatadakl axadu qofna inuusan soo faragelinin fi amri iqaamati الsalaati salaada aqimisteeda xataa yaأdana biha اlimaam ilaa imaamku ka amrayo wafaqa allahu اljamiic ilaahay dhammaan ha waafajiya limaa yuxibuhu wayardaa halkan saacad baaba inoo taallaba saacadda haddii la gaaro cidna la sugi maayo qof walba waa iska istaagaya nabigu wuxu yihi alayh salat slam falaa taquumuu xataa tarownii dadkiina meesha jooga inaad aqin istaagtaan xaq uma liidin ilaa aad imaamka aragtaan ha istaagin fadhi meeshaada lakin wax sal kaaga jira aqiraan maayo isagoo qofki istaagan buu is arkayaa hadduu mid istaagana inta kalena waa taagan yihiin arrintaa wax saxa ma aha sunada nebigana ma aha amarku nebigu wuxuu yahay salawaatu اllah wasalaamu aleyh laa taquumuu xata tarawni ha kicina amar weeyaan ilaad aniga iga aragtaan muadinkana imaamkaa amar siinayo dhahayo noo aqin haddii la gaarayba hadduu amar isaga siiyo hore u siiyeyna amarkaasaa curfiga uu yahayna kaasaa lagu camal falaya wa min akhطaءi اliqaamati waxaa ka mida ziyaadaةu lafdi sayidina dadka qaarkii waxaad arkaysaa muadinkii baa nafta loo keenaya noo aqim noo aqim noo aqim war maxaa shaqadaada ka dhig hawsha adiba maaha haddaad daahsan tahay kac meeshaa ku tuko naga bax halkaa intaa ku tukatay iska bax adig hawl ku taallo weeyaane laakiin dadka muslimiinta ha karkabaynin masaajidkana buuqa ka daa ha shaqo aadan lahaynna faraha ha la gelin intaad kacdo meesha aad ka shaqayso boos baad leedahay booskaaga u tago amar sii bax ma awoodi karaysid masaajidkuna sidaas weeyaan muadin iyo imaam buu leeyahay amarka naga daaya macnuhu sidaas weeyaan ziyaadaة lafdi sayidina fi alfaadiha maca ana alfaadaha ma'huuraة mutacabid biha ziyaadaةa lafdi sayidina in lala yimaado marka la aqimayo fi alfaadiha maca ana alfaadaha ma'huuraة inay tahay weliba alfaadeeda alfaad soo aroortay mutacabid biha ilahayna lagu caabudayo alfaada aqimistu waa alfaad soo aroorto la garanayo alfaadda wax ziyaado ka ah in lala yimaado waa bidco weeyaan ruwiyat bالtawaaturi lafdiyada aqimista salaadana waxaa lagu wariyaa bالtawaaturi can الnabiyi salى الlaه alay slam khalafan can salafin baa weliba lagu wariyaa ummadii dambena ummadii horay ka warisaa jilba jil buu ka wariyaa fii kutubi xadiiثi aصaxiixi bay ku sugan tahay wاlxisaani bay ku sugan tahay wاlmasanidi wاlmacaajib dhammaantoodna walam yarwi axadu qaط mid iyaga ka mida weli ma warinin istixbaaba hadihi ziyaada in sayidina lagu daro inay wanaagsan tahay qof weriye laguma hayo laa saxaabiyin can saxaabiyin wala taabiciyin midna lagama hayo bala walaa fiqhi min fuqahaai اla'imati walaa atbaacihim walaa fuqahadii baanan laga helaynin walaa atbaaci fuqahaa baanan laga helaynin walaysa tacdiimuhu salى اllahu alayh waalih wasalam nebiga weynayntiisu ma aha biziyaadati alfaadin ziyaado lafdi in lala yimaado fii cibaadaati mashruucati ama mashruucatin cibaadaad la sharciyeeyey oo go-an oo nebiga inoo jideeyey oo allah ina faray subxaanah wa tacaala in ziyaado lafdi la isaga darsado nebiga weynayntiisa maaha salawatu اllah wasalaamu calayh bal nebiga calayhi salaatu wasalaam oo la tuhmo khiyaano lagu tuhmo weeyaan maxaa yeele nebiga idinma soo gaarsiin anaa idin sheegayaad leed adigu sidaasay ka dhigan tahay macneeda lam yasunaha wahuwa walam yastaxibha khulafaaء الraashiduuna mana aysan jeclaanin khulafaaء الraashidiintii ma yardaahu salى الlaه alيه wasalam liأna likuli maqaami maqaala boos walba wuxuu leeyahay orahdeedii ama maqaam walbaba goob walbaba waxay leedahay maxaynu dhahnaa horta mahmaadii maxay ahayd mahmaa baa jirtay sidaas oo kale tilmaamaysay wa min akhطaءi اlmuqiimiin muqiimiinta akhta'dooda maxaa ka mid ah wa fowqahum wuquufuhum istaagooda khalfa alimaami mubaasharatan ay istaagayaan walaa yakunuuna min wla min uli اlaxlaami wاnnuhaa waqad laa yakunuuna waqad laa yakunu iyagoonan ahaaninba min uli اlaxlaami wاnnuhaa dadkii caqliga iyo diinta iyo u saaxiib ahaa iyagoonan ahayn macnaha arrinta iyada ahna waxaa loola jeeda waxay tahay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu jeclaa haddii uu salaada u kaco oo uu salaada u istaaga inay gadaashiisa saftaan ragga odayaasha ah ee asxaabta ahee waaweyn ee culamada si haddii uu khalad nabigu gala calayhi salaatu wasalaam iyaga u ogaadaan sidaa darteedu annagana amar wuxuu nagu siiyey kamaa fii saxiixi muslimi wa sunani tirmidiy wagayri dalik nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisana la hadlaya annagana inala hadlaya layaaliyani minkum ulu laxlaami wannuhaa layaaliyani minkum warhoy asxaabtaydiyey aniga ha isoo xigo xaggayga ululaxlaami wاnnuha kuwiina caqliga iyo diinta u saaxiib ah ha isoo xigsado abubakr iyo cumar iyo cuثmaan baa laga hadlaya ku hadda soo islaamay inuu nebiga gadaashii istaaga ma salawatu اllah wasalaamu calayh xadiidka taam ahaanshihiisana waxaa ka mid a waiyaakum wahayshaati اlaswaaqi fi اlmasaajid nebigu wuxuu nooga digay salawaatu اllah wasalaamu calayh in buuq lagu qayliya masaajidka gudihiisi in qof walba qofka kale aad moodidba inuu suuq joogo sidiisii oo kale hayshaat اlaswaaq taasaa la yihahdaa suuqa qaylidiisi oo kalean idinkaga digaya fi lmasaajid inaad la timaadaan ilى اllahi اlmushtaka marka nebiga alayh الsalaatu wasalaam taasuu jeclaa haddii imaamku uu arko in gadaashiisii ay taagan yihiin qolo aanan ku habboonayn xaq ma u leeyahay inuu isaga bixiyo safka xaq waa u leeyahay shekh ali sufi raxmat اllahi tacala calayh waradia allahu tacala canhu sunno badan oo dadku ay dileen oo aan laba aqooninba dadku in ay la yaabi jireen baa jirta uu la iman jiray gadaashiisa qof aan xafidayn uma ogoleyn ima arday dugsiga dhiganaya inaad tahay oo uu og yahay inuu qur-aanka yaqaano wa ima inaad xaafid tahay cid kale uma ogoleyn hadduu xaafid yahay oo sarwaal qabana waa ka bixin jiray meesha waa in qofkaasi dharkii wanaagsanaa qabo marka qofka waa inuu xaafid yahay safkaa dambe waxa ku tukanaya oo isaga ka dambeeya inta badan ee xiriirka ah waa inuu yahay qof xaafid ah qof kale uma ogolayn raxmat اllahi tacala calayh waana sunada nebiga siday ahayd salawat wasalaamu calayh ubay ibna kacab baa maalin maalmaha ka mida ah wuxuu arkay safka hore iyadoo la safan yahay salaadii waana saxiix weeyaan imaamu dahabina fi sir aclami nubala fi tarjamatihi buu ku keenaya ayuu wuxuu arkay ubay ibna kacab gadaal buu ka yimid iyadoo nin uu ku jiro safki ninkaana uusan qur'aan badan garanaynin malaha ubay ibna kacabna waa min xufaadi saxaabati rasuuli lahi sal l slm nebigu intuu noolaa raggii qur'aanka xifdiyey buu ah kutaabilwaxyi buu ah raggii qori qori jiray waxyiga qur-aanka ubayo ninkii intuu ku dhegay buu gadaal soo istaajiyey isagaa safkii ka galay ma fahamteen waxaa idin leh waa qabtay gadaal buu soo istaajiyey booskii buu isagana galay markaasuu ku yihi warniyo meeshaada joog nebigaan ka maqlay sidan salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxba ha caroonin waxbana arrintan haka xanaaqin salaadaada iska sii wado wax xumaana kuguma samaynin xaqi allahayd un baan ku siiyey ka hor safka hore oday intuu kugu dhega gadaal kuu bixiyo hal feera yaqaana haddii xaqaagu yahay ha ka xanaaqin hadduu xaqaaga sidaas yahay ha ka xanaaqin dadka camaduna hadda maadaamay iska badan yihiin adna ha filanin in haddii aad qofka kusoo dhegtid oo gadaal usoo durjisid inuu kaa yeelo booski ah, imaamka may haddii imaam raatib uu yahay oo loo yeelay may maya imaamka masaajidka hadduu yahay maya hmm. maya laakiin haddii dadkii safkii nabiga alayh الslat slam wuxuu ka hadlayaa layaalyani minkum ulu اlaxlaami wanuha safka horaa laga hadlayay iyo sufuufta midba midka kale inta uu yahay in ay sidaas noqdaan wakadalika waxaa la mida ah iqaamatuhum الsalaa wahum yamshuuna in ay aqimaan salaadii iyadoo wahum yamshuuna ay soconayaanba qimistuna waxayd in la taagan yahay qad qaamat الsalaatu waa la istaagay salaadii waa loo kacay wey macnaheed waa la socdaa maaha wa min akhطaءi mustamici اiqaamati waxaa ka mida dadka aqimista maqlaya khaطa'ooda qowlihim cinda simaaci marka ay maqlaan qad qaamat الsalaaة maxay dhahayaan aqaamaha allah waadaamaha maa daamat الsamaawaati wاlard hadalla noocaas oo kale ah aqaamaha allah waadaamaha sidaasay dhahayaan ilahay ha ogo oo ha daa'im yeelo liannahu lam yasix can الnabiyi salى اlه alay slam warkaa isagaa sax maaha in la yiraahdo aqaamaha allah waadaamaha lam yasix can الnabiyi salى اlه alay slam ila fi qowlihi ila qowlahu ida samictum اlmuؤdina faquluu milaha mila ma yaquul ilaa nebiga waxaa ka sax noocd waxay tahay salawatu اllah wasalaamu caleyh hadduu muadinku yiraa wuxuu dhaho dhaha ama aqimista wuxuu dhahayana aan la dhahan annaga xaq uma lihin fasawaabu an yuqaalu waxa weeyaan qad qaamat الsalaa qad qaamat الsalaa inaad iyadana dhahdid wa taksiisu ama inaad dhahdid aqaamaha allah waadaamaha wax soo arooray maha wتksiiص cmuum الxadiiثi bxadiiثi ضaciifi la yجuuز in la yihaahdo xadiidka khaaska ah baa n xadiikan baa wuxuu khasisaya xadiidkii caamka ahaa xadiidka ضaciifka ah baa wuxuu khasisaya xadiidkii caamka ahaa laa yجuuز wqad ضacafahu النawowي وبna xaجari وغayrihima xadiidka ida samictum dhahaya aqaamaha اllah adaamaha umi slma laga wariya waa xadiiث ضaciifa imam بna xajar iyo nawowi iyo kuwaasaa ضaciifiyey aimadii ahlxadiidka ahaa wa min akhطaءi bacض اlmusaliina waxaa ka mida walaa siyama man yusali munfarida minhum qofka keligii tukanaya bitahaawuni biiqaamati salaati inuu iska fududaysto inuu salaada aqimo keligii baan ahay maxaan ka aqimanaya buu leeyay wa bacduhum ida aqaama الsalaa hadduu salaada aqimo uma inqaطaca canha dabadeedna uu gudo galo lishaaqilin hawl طari'a calayhi la soo gudboonaatay fainahu yacuudu lisalaatihi wa yuqiimu iqaamata ukhraa waa ku soo celinayaa aqimiistii buu mar labaad haddii wixii lamida kusoo celinaya wasawaab waxay tahay khilaafu dalik wa diin اllahi wasط bayna aljaafi canhu wاlgaali fiihi diinta allana waa dhexdhexaado in laga gaabiyo iyo in lagu talax tago lagu fogaado toona ma aha cadamu itmaami الصufuufi wa tarki الtaraasi wa sadi اlfuraji fiiha cadamu itmaam waxaa halkan aynu ka guda gelayna khaطأa saddex iyo soddonaad waxa weeyaan inaan laba taam yeelin safafkii wa tarki in laga tago الtaraasi in la xiriiriyo wasadi اlfuraji daldalooladii in la awdo fiiha safafka ahaaday safka daldaloolka in la xiro taasaa loola jeedaa wa can jaabir bni samurata waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اlahi salى اllah alيه wasalam alaa tasifuuna war hoydadow sowma safanaysaan kama tasufu lmalaa'ikatu siday malaa'igtu u safato cinda rabbiha rabbigeeda agtii faqulnaa waxaan idhi ya rasuula allah wakayfa tasufu lmalaa'ikatu malaa'igtu say u safataa cinda rabbiha qaala wuxuu yihi rasuulka calayh salaatu wasalaam yutimuuna asufuuf sufuuftii bay dhammaystirayaan alawala falawal wayataraasuuna way xiriirinayaan fi sufuuf kala go-go'itaan ma leh wa min hada alxadiidi tabayana lana xadiidkan isagaa waxaa nooga soo caddaaday khaطa'aani laba gef oo yaqaca fiiha ay ku dhacaan fiihima labada gef ay ku dhacaan kaiiru min musaliin in badan oo musaliintii ka mid ah alأwl waxa weeyaan aلsalaaةu fi amkinati baciidati can الصafi qofka inuu ku tukado meel ka fog safafki keligii halkaasuu isaga tukanaya istirwaaxan aw tacawuda fi salaatihi fi makani mucayani min اlmasjid maxay ka tahay ciriirigaas iyo waxaa mar raba halkanaan isaga tukanaya keligey ama meeshanuu weligiiba ku tukan jiray markuu masaajidka buuxayba maanta masaajidkii baaba bar dhinaaday ama dadkii musaliintaabaa yaraaday anigu meeshaydin baa naqaanaa waxba igama gelin saasuu dhahaya khaطأa labaad waxa weeyaan iyo gefka labaad tarku taraasi in laga tago xagga isku dhejintii fi الصufuufi wa wujuudi اlfuraji fiiha isla markaana meesha ay ka soo baxdo oo laga helo alfuraji furjo in laga helo furjadu waxa weeyaan daldaloolka u dhexeeya labada qof wamanshau dalika arintaana sababta ay ku yani ka imanaysaa waxay tahay ictiqaadu jamaahiiri اlmuslimiin muslimiinta badankoodu inay rumaysan yihiin ana taswiyata sufuufi safufka la simayaba sideedaba iyo wa iqaamatiha inay tahay bilmanaakibi garba war garbaha inoo simaa la leeyahay laakiin faxasb intaa keliya inay tahay xaggii hoose la dhowri maayo garbihi un baa la dhowraya wakhafya calayhim maxaa ka qarsoonay dadkan iyada ah waxaa ka qarsoomay dadkaasi waxa weeyaan ana min taswiyati asafi safka oo la simaaba inay tahay taswiyatu bilaqdaami ayضa safka la simayaba sidiisaba inay tahay in gomadihii la simana garabka keliya ma ahe gomadihiina waa ku jiraan weeyaan oo lugihii waa la simaya iyagana arrintaa maxaa caddaynaya wa can anasin radi allahu tacaala canhu can inabiyi salى اllahu alيه waslama qaala wuxuu yihi nebigu aqiimuu sufuufakum saxaabadu la hadlayay aqiimuu sufuufakum war safafkiina ooga oo toosiya fa inii araakum anigu waa idinka arkaa min waraa'i dahri dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkaa qaala anas wuxuu yidhi wa kaana axaduna midkeen wuxuu ahaa markuu nebigu saana dhaho midkeen wuxuu samayn jiray yulziqu inuu ku dhajiyo mankabahu garabkiisa bimankibi saaxibihi saaxiibkii garabkiisu ku dhajinayay wa qadamahu gomadiisana iyo qoobkiina biqadamihi buu ku dhajinayay macnaha xagga hoose iyo xaggii koreba waa la isla simay riwaayad kalea noo iman doonto oo xataa rukabkii jilbihi in iyagana la isku dhajinayo in allaaliintii la awoodo weeyaan wa saraxa bima dakarahu anas anas halkan wuxuu ku caddeeyey min ilzaaqi اlmankabi biاlmankabi wاlkacbi biاlkacb in garabkii garab lagu dhejinayo lugtiina lug lagu dhejinayo can nucmaan ibni bashiirin isaguna zaada wuxuu ku kordhiyey arukba birukba waa kaa riwaayaddii kalena qaala faqaala wuxuu yidhi aqbala rasuulu llahi sala allah alay slam cala annaasi biwajhi nebiga wuxuu soo qaabiliyey markuu damcay inuu salaadii xirto yuuna soo aadiyey weeyaan biwajhi wejigiisuuna soo aadiyey faqaala markaasuu wuxuu yidhi aqiimu sufuufa war safafkii ooga alaaan saddex mar buu ku celceliyey nebiga calayh isalaatu wasalaam wallaahi latuqiimana sufuufakum dhaar buu markaa nebiga gudogelay inuu bilaabo oo wuxuu yihi ilaahay baan ku dhaaranaya safafkiina waad simaysaan aw layukhaalifanna bayna quluubikum ama ilaahay qalbiyadiinu isdaba marinaya waxa khilaafka keena ugu badanba safkaan la oogin weye macnaheedu leanna safka haddaanan la oogin safkii oo qalqallooc gala qalbigii oo qallooc gala ka dhalanaysa musaliintii wada tukanaysa qalbigooda qallooc baa ku wada jira qaala nucmaan wuxuu yihi fara'aytu markuu rasuulka sidaana yiri saxaabada siday u qaadanayeen nusuusta fiiri hadda fara'aytu rajula waxaan arkay ninka inuu yulsaqu ku dhejinayo mankibahu mankibahu garabkiisii bimankibi saaxibihi wa rukbatahu jilibkiisiina birukbatihi saaxibihi inuu ku dhejinayo wa bikacabih gomadan inuu gomada kale ku dhejinayo ama qoobka inuu qoobka saarayo wa hada axaadiii fi hadihi alaxaadiidi walaathaari tanbiihun baraarujin baa ku sugan lidalika asinfi qoladaasi min almuslimiina min almusaliina ka mid a aladiina kuwaasoo yanafuuna baraarujinu waxay ugu sugan tahay qolo eh, musaliintii ka mid ah kuwaasoo yanafuuna ka xanaaqaya an yasafa bijaanibihim axadun qof inuu dhinacooda istaagaba cala alraqmi min wujuudi اlfurjati fi safi weliba iyadoo meeshii daldalool ay leedahay fataalamaa shaahadna in badan baanu arkayna arrintaa iyada ah khusuusan kibaara sini gaar ahaan dadka aada u da weyn yarjicuuna min asafi safka waa ka laabanayaan ila aladii yelihi kan xigay u laabanayaan in jaaat in jaaa hadduu yimaado muxibu lisunati mid sunnada jecel taamican doonaya oo quudaraynaya weeyaan fii hawaabi illah ilahay hawaabkiisa liyasuda furjatan inuu daboolo meeshaa dilaacsan ee bannaan waliyatadakara haaulaa meesha in la daboolona man wasala safan wasalahu allah baa ku soo aroortay sheekhu taa weytuu sheegayo qofka saf xiriiriya kala go ilaahay baa xiriiriya isna marka ilahay xiriirintiisa wax sahlan maaha uu ku xiriirinaya markaa waliyatadakar haaulaa'i kuwa nacaya meesha inay ciriiri ku noqoto ha xusuusnaadeen nebiga inuu yihi calayh isalaatu wasalaam khiyaarukum waxaa idinkugu akhyaarsan muslimiinay musaliinay gaar ahaan alyanakum kuwa idinkugu nugul weeyaan alyanakum manaakib kuwa garbahooda u nugul yihiin fi salaati mhm wa qowlihi salى اlه alay waslam uu yihi liinuu biaydi akhwaanikum nugeyl jileec oga dhiga biaydi akhwaanikum walaalihiin gacmahooda garabkaaga u jilci u raarici xoogaa ciriiriga ka dah xoogaa adigu isyaro ku si isu yaro riix wdikru tanfacu muminiin wadikra tanfacu lmu'miniin waanadu sideedaba qofka muminka ay anfacdaa lakin weligiiba haduu halkaa la taagan yahay maxaad noogu ciriirinaysaa xagga maad naga aadid dhulka ilahi waa waasiciye gunuunac baadan ka waayeen fadlu almashyi lisadi furjatin in loo socdo in dalool meel ahayd la awdo fadliga ay leedahay in kaana saaxibuhaa fi salaat walow aad salaadba ku jirtide hortaada hore dalool baad aragtay soco oo meeshaada xir fadliga ay leedahay baa laguu sheegi doonaa in kaana fi safi aladii amaama haba ahaada safka kaa horeeya in meel ay ka yaro bannaan tahe soco oo gal meeshaa oo dabool adigu fadli weyn baa ku arooray fain lam yataqadam axadun hadduuna qofna meeshaa gelin adigu gal oo buuxi falyasudaha ha xira buu sheekhu yihi oo ha daboolo min man kanat ilfurjatu bijaanibihi qofka dhinaciisa ay tahay ha isu soo durkeen ha isu soo durkeen dadku ilaa marka dambe meeshaa dambe qof kale ka buuxiyo bijaanibihi can ariiqi اlmashyi ilى jihati اlyasaari bidix baa loo soconaya in kana waaqifan can yamiin alimaam haddaad midigta imaamka taagan tahay sidaasaa marka loo durkaya weeyaan bidix baad u soconaysaa ka kale bidix ka kale bidix sidaas weeyaan wa ilى jihati اlyamiini buu u soconayaa in kana waaqifan can shimaali liqowlihi salى اlه alيه waslm uu nebigu yihi rasuu sufuufakum waqaaribuu baynaha war safafkiina sima rasiga sideeda waxaa la yihahdaa dhista guriga haddii dhis la dhisayo dalool hadduu udhexeeyo ka war suurtagal maaha waa in dhistii ay wada xiriirsantahy safkuna waa inuu sidaasoo kale yahay haddii marka tani xoogaa furjo ay jirto tan xagganaad ka keenaysaa waad isu keenaysaa dhisti tanna xagganaas xaggana kalea ka keenaysaa sidaasaa marka loola jeedaa weeyaan waxaaduu biاlacnaaq qoortiisima buu yihi nabigu alayh salatu slam fawalidii nafsii biyadi allah naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya inii la ara shayطaana anigu waxaan arkayaa shaydaankii yadkhulu inuu gelayo min khalali safi daldaloolka safka inuu soo gelgelayo kaanaha alxadfu bay yihi nabigu alayh slat slam xadaf xadafku waxaa la yidhaahdaa ariga baraarka ah wax ka boodbooditaan badan male oo ka socod badan male sidii saasoo kale isagoo boodboodayaan arkayaa buu yihi nabigu alayh salatu salaam safafkiini saa u dhex marmaraya xaggee soo galay shaydaan daldaloolkanuu naga soo galay naga awda weeyaan macnihi wa minhu taclamu khaطأ halkan waxaad ka ogaanaysaa gafka ay sameeyaan aلtabaacudi bayna الصufuuf safafkii oo la kala fogeeya fi kahiiri min almasaajid walaa xawla walaa quwata ila biاllah wa min waajib اlimaami imaamka dadka tujinaya waxaa waajib ku ah an yatafaqada الصufuufa صufuuftii inuu dhowr dhowro oo fiirfiiriyo oo xiriiriyo wa an ya'mura inuu dadkii fara weeyaan bisadi اlfuraj haddii aada u bataan oo suurtagal aynan ahayn in sufuuftii la awdo meelaha daldaloolka oo dhan xatى ida ra'a الصufuufa اstawat mar allaala markuu u maleeya in sufuuftii dadkii gadaal ka soo buuxiyeenna markaasuu ka bara takbiirsanaya kama kana yafcalu الnabiya salى الlah alيه wasalam abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali iyo kuli salaada maynan geli jirin khaasatan cumar iyo cuثmaan iyo cali salaada maynan geli jirin ilaa looga soo waramo in sufuuftii ay dhamaystirmeen iyagaa simi jiray intay dhex maraan inta kalena dad bay u xil saaran jireen war noo sima safafka وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال wuxuu yihi kاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا sففkeena waa simayey xتى كأنما يسوي بها القدح waxaabad moodaa nebiga inuu ku simaya salawat الlah وسلام عليه الqدح qadxu waxa weyaan falaarti siday u toosan tahay saasoo kale nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام ama warankii inuu nasaarayo garbaha siday u siman yihiin iyo wax o dhan nebigu inuu fiirinayo salawat الlah وسلام alيه sida kaa loo toosiyo kale inuu toosinayo xataa ra'aynaa ilaa aanu aragnay anaa qad caqalna xataa ra'aa ilaa nabigu arkay anaa qad caqalna inaan anagu fahmnay caqalna bimacnaa inaan ka fahmnay waxa uu sheegayo amarka uuna siinayo iyo siday tahay iyo waxoo dhan iyo kulli inaanu fahmnay markii dambeba nebiga alayhi salatu salaam waagii dambe marka maadaama tababarkaa dheer uu muddo soo siinaya saxaabadiisa ayuu wuxuu damcay uma kharaja yowman maalin buu soo baxay oo faqaama waa istaagay xataa kaada an yukabir mar allaal markuu damcay inuu salaada takbiirsado ayuu fara'a rajula nebigu wuxuu arkay nin baadiyan sadrahu xabadkiisa uu soo muuqdo oo mina safi kasoo dhex baxsan yahay xabadkiisii baa kasoo dhex baxay safki faqaala markaasuu nebiga alayh salaatu wasalaam ninki keliya lalama hadline kulli waa lala hadlay kuwa dhinaciisa maxay u safi waayeen safka maxay u simi waayeen hadday iyagu fahmeen nebigu wuxuu yihi latusawinna sufuufakum waad simaysaanoo simaysaan ood simaysaan safafkiina aw haddaydan sifin simin soo maaha layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum ilahay wejiyadiinu uu isdaba marinaya macnaha maxaa keenay waxaasoo idil ninkii yaraa xabadkiisu intii yaraa kasoo dhex baxsana annaga sufuufteena maxaa umalaysa marka hadda ina shuruuca alimaami waxyaabaha aynu malaha dembiba in badan ba aynu musiibada inoogu dhacaysa oo salaadaaba kamid aynu dayacaynaba ina shuruuca alimaami imaamka uu guda gala fi takbiirati اlixraami takbiirat اlixraam iskala yimaado allahu akbar iska dhaho cinda qowli اlmuadini qad qaamat الsalaa qolooyinka xanafiyada sidan ah masaajidada hunuuda iyo haddaa ku tukatid iyo sidaa weyaan qofka muadinka ah markuu aqimisti sii wado qad qaamat الsalaa qad qaamat الsalaa imaamku allahu akbar buu yihi waaba sii xirtay isagu waaba tegeyba maba joogaba arrinta iyada ah sheekha wuxuu yihi waa bidcatun maxaa yeelay nebiga alayh الsalatu wasalaam weli kama dhicin arrintaa wala axad min ahli اlcilmi min الصaxaabati wالtaabiciin midna kama dhicin limukhaalafatiha ta kale waxay khilaafsan tahay asunata saxiixa kama yadulu calى dalika alxadiiث الsaabiq oo ah inuu imaamkii safafkii fiiriyo oo gudo galo oo dadkii dhowr dhowro oo waxaasoo dhan baa la doonayay wa min alqusuuri waxaa ka mid a gaabnida xaqii laga gaabiyey ikhtisaaru bacd ala'immati a'imada qaarkeed inay isaga gaabsadaan calaa qowlihim ay leeyihin istawuu dadkii wuxuu ku dhahayaa istawuu bes horuu ka gelayaa salaaddii isaga meehe waa inaad socotid oo dadkii sufuuftoodii aad sinto iyo wixii la mida faqad saasuu moodayaa soomaaliya waxaan u malaynayaa maba arag ilaa sheekh cali suufi raxmat ullahi tacala aleyh wax safafka simaba keliya sunada waxaa nooleeyeyba isagaa ka jiraba raxmat ullahi tacala caleyh ah, sunooyin badan uu nooleeyey baa jirta raxmat ullahi tacala caleyh waradia allahu tacala canhu wanawara allahu lahu qabrah wa min akhطa'i bacd alaimati waxaa ka mida fi hada almr amarkan isaga ah qowlihim ay yihaahdaan ina allaha laa yandur ila safi lacwaj war ilaahay eegi maayo safka qalloocan sidaasay dhahaan maca ana hada alxadiid xadiidka ay soo deliishanayaan naf ahaantiisu lam yasix walam yahbut saxna ma aha mana sugna can rasuuli اlahi sala اlه alay slam bal intaa waxaaba ka daran ba laa asla lahu wax asal uu leeyahay maba leh wa min akhطaئihim gafafkooda waxaa ka mid a annahu ida اqtadaa bihim waaxidu faqط hadday laba qof yihiin qof imaam ah iyo qof ma'muuma soo ma akharuuhu waa gadaal bay u ridayaan canhum qaliila qofka imaamka xoogaa buu yaro hormaraya qofka mamuumkana gadaal buu yaro dhacaya xoogaa waxaa laleeyahy waa in la hormaro bimiqdaari shibrin aw duuna taaka iyo wax la ah hada khaa weeyaan min asunati waxay tahay anlaa yataqadama canhu walaa yataahar inuusan kana dibdhicin kana hormarin laba haddaa tihiin waa isgarab istaagaysaan arintaa bal yaqifu xidaah wuxuu istaagayaa dhinaciisa weeyaan can yamiinihi midigtiisuu istaagayaa haakada waqafa cabdullahi bni cabaasin salaa khalfa rasuuli اllahi salى اllah alay wasalam waqad tarajama albukhaariyu imam albukhaarina waa u tarjameeyey oo waa u baabeeyey weeyaan baabu wuxuu u baabeeyey yaquumu waa istaagayaa can yamiini اlimaami buu istaagayaa bixadaa'ihi meel ku toosan imaamka meel ku aadan ee dhinaciisa buu istaagayaa sawaan ah isaga la siman ida kaana thnatayn ida kaana thnayni hadday laba yihiin hadday laba yihiin imaamka meel la siman oo dhinaciisa aguu istaagaya gadaalna oga dhici maayo kana hormari maayo saasuu imaam albukhaari u baabeeyey wallahu subxaana wa tacala aclam jaak la khair